musanifku raximah اllahu tacaala wixii nafna aan ahayn nabaradii madaxa iyo wejigana aan ahayn wuxuu ku bilaabay jaa-ifadii wa fi ljaa nabarkii qofka gudihiisa ama macalooshiisa gaadhay thuluthu diyati magtii saddex meelood ow meel ayaa ka waajibaya waxyaalaha aynu sheegi doonno badankoodu labadii xadiise aan tilmaanay xadiiskii camr bni xasm iyo xadiiskii cabdillaahi bni camr ibn alcaas radia allahu canhuma iyay radia allahu canhum iyay ku sugan yihiin jaa markaa diyada uluskeed yaa ka waajibaya jaa waa maxay wahiya waxa weeye aljinaayatu alatii tasilu ilaa jawfi اlbadani waa nabarka ama dhaawaca iyo jinaayada qofka loo geysto ee gaadha jirka gudihiisa guduhuna dee waa wixii markaa intan dhuunta iyo wixii ka hooseeya ilaa caloosha xaggeedii hoose makrajulbowlka iyo makrajulqaaidka inta laga gaadhay intaas waa jawfa waa inagii kusoo marnay kitaabu siyaam haddaba jawfka gudaha nabarkii gala marka imika halkan waxay ka bilaabayaan sheekha inoo sheegi doonee halkan dhuunta agga hoose xalqigii markaa soo gelinmaya dhuuntaa hoose ayay ka bilaabayaan tasilu ilaa jawfi lbadani jidhka gudihiisa gasho min dahrin xagga dhabarka ha ka timaado aw baطnin ama xagga caloosha ha ka soo gasho aw sadrin ama xagga laabta aw huqrati naxrin ama dhuunta meesheedaa godan ha ka soo gashe nabarkii gudaha qeybtaa isu banaan nabarkii gaala iyaa jaaifa la yidhaahda fain acanahu fii banihi hadduu caloosha ka wareemo fakharajat iacnatu min dahrihi deetana warankiiy wixii lamidka ahaa uu dhabarka ka tafu dhabarkii ka baxo fahumaa jaaifataani waa laba jaaifo waayo calooshiina nabar baa kaga yaal gudaha gaadhay dhabarkiina nabar baa kaga yaal gudaha gaadhay deetana laba ulu bay noqon waqiila qiil baa yidhi hiya jaa'ifatun waa qofkani hal ficil ayuubuu sameeyey ficilkiisiibaa isu maray oo wuxuu leeya markaa jaa'ifadu waa wixii intay dibadda ka timaado gudaha gasha laakiin wax gudaha ka yimid oo dibadda u baxay jaa-ifo ma noqonayo buu leey wain ajaafa jaa-ifatan haddii uu qof jaa-ifo u geysto fa jaa-a aakharu mid kale uu yimaado fa wasacahaa uu ballaadhiyo isna daloolkiibuu ballaadhiyey wajaba calى thaaniyi ka labaad waxaa ku waajibaya arshu jaaifati jaaifo labaad bay noqonaysa litacadud اfaacil oo dee faacilkii baa kala duwan saynu muudixadaba kusoo aragna wain acana wajnatahu halkan koodka ama dhabanka xaggiisaa sare haddii uu ka wareemo ama uu de wax kaga dhufto fahashama cadma deetana laftii uu jabiyo wawasalat اljiraaxatu nabarkii uu gaadho ila lfami ilaa afka soo gaadho fafiihi qowlaani laba qowl baa ku jira axaduhumaa wid wuxuu leeyahy anahaa jaaifatu waxaas waa jaaifo oo afkii ayuu joof ka dhigaya afkii maadaama uu isaguna meel banaan yahay nabarkii afka soo gaadhay waa jaa-ifo buu leeyahay wathaani laakiin ka labaad isagaa ka qawisane annahu yalzamuhu arshu haashimati haashimo uunbaa meeshan waajibiyo laftaa jabtay arshigeedii unbaa laleeyahay meeshan jaa-ifo ma imanayso oo dee jawfkii la yaqaanay ee gudaha ahaa afku ma aha wuxuu yihi wayajibu fi ludunayni labadii dhagood waxaa ka waajibay idaa qaacahumaa min aslihimaa hadduu gunta ku simo addiyatu mag dhammaystiran baa ka waajiba ah hadduu wada jaro wa fii ixdaahumaa mid hadduu gooyo oo uu markaa uu markaa salka gunta ku gooyana nisfuhaa diyo baa waajibi wa fii bacdihaa dhegtii qeyb kamida ah haddii la gooyana biqisihi dee waa la xisaabinuuna inta maqani intay tahay iyuunbaa la eegi ma rubuc baa go-an ma nus baa go-an ma cushri baa go-an saasaa loo xisaabinoo magtiisa lagu bixi wain daraba luduna haddii uu qofka dhegta wax kaga dhuftayoo fashallat deetana ay qalasho wajabat idiyatu fii axadi lqowleyni walxukuumatu fi laakhari laba qowl baa ku jiro midi wuxuu leeyahay diya ka waajibaysa maxaa yeelay dee dhegtii markaa waxay noqonaysaa xubin wax un meesha iskaga yaal laakiin dee aan qallalan oo markaa iska markaa jamaadaadkii aan waxba dhaamin markaa sidii kii gacantaba baktiga ka dhigay unbay la mid taho gacantii hadduu intuu wax kaga dhufto ay gacantii bakti noqoto dee ma markaa magtii gacantoo dhammaystiran iyaa waajibaysay dhegtiina saasoo kale magteedii oo dee nisfudiye ahayd ha ka waajibta waana ka muctamadkaa qowlka kale wuxuu leeyahay mayane xukuumun baa ka waajibaysa oo xukuumada qaabka loo qadaraa way noo imane yani waa waxoogaa unbaa loo yar qiyaasayaayo wuxuu leeyahay dhegta manfacadeedii iyaa baaqiya oo waxtarkeedu wuxuu ahaaday inay codka soo ururiso hawada qofka usoo qabato codkii iyo wixii lamidka ahaa de iyadiioo intii way qabanaysaayo waynagii qisaasta ku soo marna laakiin kaa horaa muctamada haddaba wain qaaca udunan shallaaca dhegtii haddaba qalalnayd hadduu midigooyo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leey tajibu diyatu magteedii yaa waajibi waa qowlkii halkaa hore odhanayay xukuumaa waajibaysa kii odhanayay marka la qallajiyo xukuumunbaa waajibaysae mag dhammaystirani ka waajibi mayso tii qallalayd marka la gooyo ayuu magtii tan qallalan waxay un la xukun tahay tii aadiga ahayd ee markaa noolayd sidii qisaastaba aynu kusoo marnay oo kale walaakharu qawlka kale waa kii halkaa hore diyada xukumaye halkan alxukuumatu xukuumo ayuu xukumayaayo dee laba magood ila dhegtii laga bixin maaye markii ay qalasho haddii mag la yidhaahdo tii qalalka ahayd goynteedu xukuumo unbay noqoniye quruxunbaa meesha ka tagtay markaa noqon mayso laba magoodee iman mayso marka kii hore mar haddaynu halkii hore nidhi diyaa halkana xukuumadaa rajaxnaanaysa wayajibu fi samci maqalkii waxaa ka waajiba addiyatu mag dhammaystiran maqalkii maqalkiiyo dhegtu way kala duwan yihin maqalka iyo dhegtu way kala duwan yihin dhegtu waa qoloftan sare maqalkuna waa gudaha haddaba wa inqaaca aludunayni hadduu qofkii dhagaha gooyey wadahaba samcuhu maqalkiina ka tegey wajaba diyataani laba magood baa waajibaya oo maqalkiina waa mag dhegihiina waa mag ilan isku maxal maahe labada shay markay isku maxal yihiin iyo ishoos galaan laakiin haddayna isku maxal ahayn oo maqalkii maadaama aanu carjawdan ahayn wixii wax lagu maqlayay carjawdan goynteedu way ka duwanaanaysaa maqalkii gudaha ee tegi wuxuu yidhi wain ikhtalafaa hadday haddaba isku murmaan fii dahaabi samci maqalkii wuu tegay iyo muu tegin waxba ma maqlayo buu yidhi kii kalena wuxuu yihi wuu iska hadlayaayo dee dhegtu maan gooye laakiin wuu maqlay tutubica waxaa la dabageli qofkan fii awqaati lkhaflati marmaru isla maqan yahayo aanu baraarugsanayn iyaa maaragtay la dabageliyo waa lagu qaylinaya fain dahara minhu inzicaajun hadduu saso xagga dambaa lagaga qaylinaya isagii ooni sogeyn hadduu markaa boodo saqada dacwaahu sheegashadiisii been bay noqonaysaa way dhacaysaa ilan waa kaa wax maqlee qofaan wax maqlaynin qaylo kuma sase wain lam yadhar wax isbedela haddii laga waayo markii dhowr jeer saasoo kale lagu sameeyey waxba haddii laga waayo falqowlu qowluhu biyamiini waa la dhaarinayaa uun marka hadduu dhaartay inaanu waxba maqlaynin waa la rumaysanaya wain iddacaa hadduu sheegto nuqsaano samci maqalkii wuu joogaa buu yihi laakiin intii aan wax ka maqli jiray kama maqlayo falqowlu qowluhu maca yamiini halkan isagun baa la dhaarin halkan oo de wixii wuu maqlayaa maaragtay o de haddaynu imtixaama isnidhaahno de marka loo soo dhawaada lagu qaliyo wuu sasaya isaguna muu sheegeen waxba maa maqlaya muu odhani laakiin intii aan wax ka maqli jiray kama maqlaya buu yii de waxaan si loo ogaadaa ma jirto isagu markaa in la dhaariyo laa yucrafu ilaa min waxaan isaga mooyaane meel kale lagu ogaan karin markaa waxay noqonaysaa in isagii un la dhaariyo deetana wa yajibu fii ma naqasa inta markaa isdhintay waxaa ka waajibi biqadrihi qadarkii ay diyada ku lahayd hadday kala maarata maqnaaday iyo haddii uu ulus maqnaaday wahaakada wa fi lcaqli garashadii iyo garaadkii caqligii addiyatu mag dhammaystiran ka waajibaysa oo haddii qofkii marka inta dee jinaayo iyo dhib loo geysto dabeetana uu isku dhex darsamo oo markaa qof dee noqdo mag buu yeelanayaa waa caqligii hariisiga ahaa iyo takliifka uu ku tacaluqayay weeyaan fain naqasa haddii uu haddaba isdhimo maa yucrafu qadruhu wax markaa qadarkiisa la garan karo bian yujanna yowman wayufiiqa yowman sida inuu maalinna waalanayo maalinna caadi yahay wajaba biqisihi waa la kala qiyaasaya oo la qadaraya uunu qadarkaa markaa isdhimay iyaa markaa magti u ka yeelanaya wain lam yucraf haddii aan qadarka uu ka yahay la garanaynin sida in ay wii kale sidii kale waa caadi lakin waxoogaa xasuusti iyaa wa maaragtay qaar waxoogaa sas iyo waxbaa ku yar imanaya waxbaa markaa isdhinbaa markaa meeshii imanaya wajabad fiihi xukuumatun markaa xukuumaa laga waajibinayo qaadiga yaa ku ijtihaadaya wain dahaba alcaqlu caqligu hadduu ku tago bijinaayatin laa arsha laha muqadarun jinaayo aan mag xadidan lahayn haddii garaadkiina ku tago sida in maalan dee qofkii la dharbaaxay oo kale ama nabaradii muudixada ka sokeeyey inta loo geystay uu markaa caqligii sidaa ku beelo wuxuu yihi dakala arshuljinaayati fii diyati alcaqli xukuumadii jinaayada ka waajibi lahayd magtaha caqliga ka waajibaysa iyuunbay ku dhex baaba-aysaayo mag iyo xukuumo la siin maayee waxaa la siinayaa uun mag keliya sidaasuu sheekhu isagu yihi culamada qaarkood baana sidaa maray laakiin muctamadku waxa weeye jinaayaduna waa xubin baa loo geystay garaadkuna xubinkaa kuma yaala waa wax ka duwan kol haddii ay kala duwan yihiin isma hoosgelayaan sidii maqalkii iyo dhegtii sidaa daraaddeed xukuumadii nabarkana waa la doonaya diyadii caqligana waa la doonaya sida muctamadku u yahay wain dahaba bijinaayatin lahaa arshun muqadaru haddii waxaan caqliga uu qofku ku beelay uu yahay jinaayo mag xadidan lahayd kal sida nabarkii muudixada ahaa oo kale iyo jaa-ifadii wixii lamidka ahaa waqatcilyadi warijli gacangoyn iyo luggoyn oo kale lugtiinta la gooyo haddii qofkii markaa maskaxdiiba isku dhex daadato fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku suganoo midi uu kii hore siduu sheekhu u sheegay kala mid dhigay way ishoosgelayaan asaxuhumaa laakiin ki saxada badani waxa weeye annahu laa yadkhulu arshu ljinaayati fii diyati alcaqli isma hoosgelayaan midmasidiisuwaajibay waayo waa laba meelood kala du maaa mud mudaxa iyo caqli iska galay meeshan hilibkii la gooyey lafta soo saaray ma hadda meesha caqligu uu ku jiray halkaa maaha mar haddaanay sidaa ahayn caqligana sidiisii iyaa magtiisa loo bixi muudixada iyo markaa xubinka la gooyeyna sidiisaa loo bixinayaa wayajibu fi lcaynayni dietu labadii indhood haddii qofka laga maaragtay la tiro waxa waajibaysa mag iyaduna de maarata eh, waxay ku sugnayd markaa khabar mucaadiya laga wariyey lakin waxa looga qiyaas qaadanaya kuwii ku sugnaa dee maaragtay eh, acdaadii ku sugnayd labadii xadiie kale aan sheegnay iyaa looga qiyaas qaadanaya kuwa aan ku sugnay laba waxaa laga fahmay axaadiistaasa waxaa laga fahmay xubnahan muuqda intii isku noocaba inay magtiio dhamaystiran qaybsanayaan markaa qiyaaskaasaa lagu waday wa fii ixdaahumaa nisfuhaa haddii labadii indhood mid qofka la tirana magta barhkeed yaa ka waajibaysa waayahay tani markaa iyadu ishu waabay sugan tahaybo fil cayni khamsuuna min alibil yaaba de xadiidkii camar bn xasim de markaa labadii indhoodna waa qiyaas ba uma baahninba wuxuu yihi wain janaa calayhi jinaayatan hadduu jinaaye u geysto dhibbuu u geystay waxbuu ku dhuftay inaanu waxba arkayn oo araggii ka tegey washahida bidalika shaahidaani min ahli lmacrifa dhakhaatiirtiiy dadkii markaa khibradda waxaan ulahaana waxay yidhaahdeen way dhinteen indhuhu oo waxba ma arkayo waa runtii wajabat diyatu maktibaa waajibaysa markaa dhakhaatiirtiibaa dee iyaga la odhanayaayo ninkan indhihiisu mabad qabaan mise waa dhinteen baa la odhan wain qaalaa hadday haddaba yidhaahdaan labada markhaati laba dhakhtar maaha mid keliya laba dhakhtar hadday yidhaahdaan dahaba araggii hadda ma joogo walaakin yurjaa cawduhu waxaase la filayaa inuu u soo noqdo ilaa muddatin wakti wakti bay qaadanaysaa uu soo noqonaya untudira ilayha mag iminka la bixin maayee waktigay sheegeen baa la sugayaa hadduu soo noqdo dee waa alxamdu lilaah hadduu soo noqon waayona magti baa la bixinaya fain maanta hadduu qofkiiba dhinto qabla nqidaaiha muddadii la sugayay oon dhammaanin iyuu qofkiiba dhintay wajabat idiyatu magtii way waajibi maxaa yeelay de waxaa soo baxday qofkan ila u ka dhimanayey inaad indhatirtay ilaa intuu ka dhimanay inaad indhatirtay iyaa meesha soo baxday markaa baa lagaa rabaa magtiisi wain naqasa dawu aragu hadduu isdhimay wajabat ilxukuumatu waa la qadari oo xukuumo iyaa ka waajib wain idacaa nuqsaanahu haddaba hadduu isagu yidhaahdo wuu isdhimay araggaygu dhakhtarkii muxuu samaynayaa dee calaamadunbu halkaa utaxayah ma arkeysa ma arkeysa xaggee ujeeda waxaan baa la odhanayaa soo si kale u garta malaha de marka falqawlu qawluhu de isagun baa la waan arkaya iyo ma arkayadiisa iyuunbaa la rumaysa si kaloo loo gartaa ma jirte waa la dhaarin uun wa fi lcayni alqaa'imati ishii meesha ku taallay laakiin aan waxba arkayn haddii lasoo fujiyo alxukuumatu xukuumu baa ka waajibi xukuumadu waa waxaa qaadigu qadaraya aan ahayn maaragtay xadidan xoogaa waa loo yar qiyaasaya wa fi ljfaani diyatu xiribihii isha afartii xiribood waa afar laba sariyo laba hoose mag dhammaystiran bay afartaasi isku noqonayaan wa fii kulli waaxidin rubcuhaa xirib walbana waxaa ka waajibaya rubuc ode afartii baa loo qaybinaya wa fi lhdaadi baadadka waa timaha ku yaalla xiribaha afartaa iyaguna alxukuumatu haduu timaha ka rifo timihii indhaha de halkaasi mag ma noqonaysee xukuumay noqonaysa waa la yar qiyaasay fainqaaca alahdaaba ama fainqalaca alahdaaba maca alajfaani hadduu xoribihii iyo baadadkiiba israaciyey de kole haddii xoribaha la gooyey baadku wuu raacayaa miyay kala haraya ila baadku xoribtiibuu ku yaala haddaba lazimahu de waama keliye waayo timahani dee taabici bay u yihiin waqiila qiil baa yidhi yalzamuhu diyatun waxukuuma diye iyo mag iyo xukuuma haka waajibto laakin waxaa leeyahay maya xiribahani maarata baadadkani xiribahun bay ku yaallaan waa tima iskaga yaallo timihii madaxba xukuumad gaara dee umay waajibi jirin markii muudixa qofka lagu samay wuxuu yihi wafi lmaarini diyatu maarinku waa carjawdii sanka intan markaa dabaacdaysa sanka qeybtiisa carjawdaa mag baa ka waajibaysa haddii la wada gooyo sidii xadiidkaba ku sugnayd xadiidkii camr bni xasm wa fii bacdihi bixisaabihi haddii qeyb la gooyana waa dee la xisaabinaya boqolkiiba intee tagtay baa la leeyahay wainqaaca almaarina wa bacda alqasabati haddii uu gooye carjawda iyo sanqaroorkii wax kamida laftii sanqaroorkana qeyb buu jabiyey lazimahu diyatun wa xukuuma way kala duwan yihin waa laba xubin bay kala tirsan yihin sanqaroorkaa sare iyo intan carshawdii waa kala laba marka de intanna waa cadka ama maarata seeda mxuaha carshawdaasi intana waa haggana waa laf isku mid maaha marka isma hoosgelayaan markaa kana mag ka waajibi laftaana waa laf la jabiye xukuumaa ka waajibaysa wuxuu yihi fain daraba alnfa waaya wuxuu yihi haddii uu qofka sanka ka garaacay fashallalmaarina ama fashallalmaarinu deetana caarjawdiisi ay qalashay oo wax aan markaa waxba dareemin bilaa dareena ay noqotay fa fiihi qowlaani kaluduni labadii qowleed dhegta kusoo aragtay madiya mise waa xukuuma iyaa ku sugan waxaanu soo rajaxnay inay diya dhamaystiran tahay mag dhamaystiran wain cawajahu sankii hadduu qalloociyo lazimahu xukuumatun xukuumaa waajibaysa mag noqonayso wafii axadi lmankhirayn ama minkhirayn labada waad akrin kartaa ixdaabaa nusaxda qaar ku qoran laakiin mankhirku ama minkharku sida mashhuurka waa mudakar marka axad baa saxa wa fii axadi lminkharayni labadii dul hadduu mid ahaan gooyo nisfu diyati magta barhkeed baa ka waajibaysa wa qiila qiil baa yidhi ulusu diyati maya saddex meeloodow meel yaa waajibayo magtiiba wuxuu u qaybinayaa saddexdan harag ilan waa saddex kan dhexe ayaa markaa mid ka soo qaaday marka wuxu waa saddex dul marka la gooyo dee mid unbaa tegi labaa hadhay buu leey laakiin waxaan leenahay dee labadan hadhay hal dul unbaa ka samaysmay dul dhan baa meesha ka baxay markaa sida saxda ah waa nus weeyaan wa fi shamidiyatu haddii uu qofka urtii ka tagto dhibkii loo geystay daraaddii mag dhammaystiran bay noqonaysaa fainqaaca alanfa haddiiuusan ka gooyo fadahaba shamu urtu ka tagto lazimahu diyataani laba magood iyuu qofkaasi yeelanaya oo de urtu sanka maahe waa gudaha halka wa laga uriya maaha inaad carjoodan wax ku urinayso way soo qabanaysaa unbaa la yiio hawaday ku inta soo qabanaysaa ururinaysa laakiin urtu waa gudaha fain idacaa hadduu sheegto dahaaba shami inaanu waxba urinaynin tutubica fii xaali اlaflati wakti uu markaa ismoog yahay oo maaragtay uu iska mashquulsan yahay yaa la dabagelayaayo waxaa lala dabagelayaa birawaaixi waxyaalaha ura ee aayibati udgoon iyo walkhabiiati kuwa ma ama walkarihati kuwa dhib kalaba waliba kuwaasaa dee sii fiican kuwa uu markaa waxaa la yii marka wejiga ururiyo wa oriye ninkaas hadduu wejiga sidaa isu yargeliyo kolka tii markaa waxa weeyaan aadka u uraysay markaa eh, laga soo agdhaweeyo ama wax markaa uraya ayaa de iyadoo iska caadi loo sheekeynayo aan lagu baraarus ayuunbaa saa loo yar hormarinaya hadduu yihahda maxaa de khalaas markaa warku waa dhamaaday waa lagu kala tegay meesha wuxuu yihi fain lam yadhar minhu ixsaasun wax dareera haddii laga waayo ka muuqan waayo xullifa waa un la dhaarin deetana magtiisi baa la sii wafi shafatayni labadii faruuriyood ama debnoodna addiyatu mag dhamaystiran baa ka waajibaysa waayahay iyaguna xadiidka camr bn xasbay ku jira wuxuu yihi wafii ixdaahuma labada mid ahaan markay noqotona nisfuha magta barhkeed baa ka waajibi wa fii bacdiha haddii mid barhkeed la gooyana biqistihi qadarka go-an ayuunbaa magtiina laga siini wain janaa calayha haddii uu faruurtii dhib u oo fashallat deetana ay qalasho wajabat diyatu dee diyadiibaa waajibaysa haday aruurtii qalasho iyadu dee shaqadiiba qaban mayso lamid maaha sankii iyo iyo dhegtii ilan faruurtu inay dhaqdhaqaaqdaa la doonayo shaqayso sanku miyuu dhaqdhaqaaqa isagu ma dhaqdhaqaaqo dhegtuna ma dhaqdhaqaaqdo iyadoo sideeda isaga taagan iyo iyadu shaqada qabata faruurtii laakiin hadday qalasho dee shaqadii looga baahnaa qaban mayso markaa iyada khilaafkii dhegta iyo sanka ku jiray iman maaye mag baa ka waajibi wa fi lisaani diyatu carabkii haddii qofka la gooyo mag dhammaystiran baa ka waajibaysa wuxuu yidhi fain janaa calayhi haddii uu carabkii dhib u geysto fakharisa uu qofkii hadal beelo facalayhi diyatu mag dhammaystiran bay noqon haddii hadalba laga waayo oo hadalkii ka tago dee awood baa baxday soo maa awood kasta oo awoodaha ilahay uu ku siiyey waa mag dhamaystiran markaa iyadiina mag baa u waajibi wain dahaba bacdu lkalaam hadalkii haddii uu isdhimo oo qaybi tagto xuruuftii baanu qaar karayn wajaba biqiihi dee intaa tagtay iyaa waajibiyo yuqasamu cala alxuruufi xuruuftii afkan uu yaqaanee uu ku hadli jiray intii xarafee uu ka koobnaa iyaa magtii loo qaybinaya deetana xuruufta isdhintay ee aanu karaynin iyaa markaa magtoodii ay waajibaysaa weeyaan wuxuu yihi wain xasalat bihi tamtamatun qofkii markii dhibkii loo geystay carabkiisii haddii gaangiyi ku timaado ama hagahagab sida dadka qaarkood yihaahdaan ama shagashagana qaar shagshag ydhadeen iyagona yidha shagshag shigshigtaas yani waa qofkii xarafkiibaa ku yar adkaanayo markuu ku yar celceliyo iyuu soo tuuraya waa gaangibaa kole aaggan iyo aad looga yeeraa haddaba taasaa ku dhacday qofkii aw cajalatun ama carab jalaq oo xuruuftiibuu qaar dadejinayaayo isagion ugu dhawaaqin buu dhaafaya haddaba wajabat xukuumatun halkaasi dee ila xarafkii wuu jooga xarafkii qof kale u ku dhawaaqayahay soo yar korodhe xukuumaa ka waajibaysa wainqaaca nisfa lisaani carabkii hadduu kala barhgooyo wadahaba nisfulkalaami hadalkiina kala barh tago wajaba nisfu diyati magta barhkeedunbaa waajibaya lama odrhanayo hadalkiina barha loo waajibiyo hadalkii kala bar baa tegey carabkiina kala bar baa tegey kala barha loo waajibiy waxaan leenahay hadalka maxalkiisu waaba carabka oo awoodani maxalkeedii baa la gooyey waana isleekaatay intii go'day iyo khalaas de marka waa nus nuskaa tegay hadalka nuskii carabkaaga teginbaa maxalkiisaabaaley wainqaaca rubca hadduu carabkii rubuc gooyo fadahaba nisfulkalaami laakiin hadalkii kala badh laga waayo wajaba nisfu diyati diyada barhkeed baa waajibi xagga hadalkaa la raacay wainqaaca nisfa hadduu carabkii kala barhgooyo fadahaba rubculkalaami hadalkii rubucii tago wajaba nisfu diyati nisfu diya waa tegi soo markiis ilan rubucan nuskan carabku sidiisa ayuu nus nuskeedu waajibinaya nuska hadalkuna sidiisu u waajibinaya marka hadday isku beegmaan de waxaynu leenahay maxalkiisiibuu ahaayo isku maxal bay ahaayeen deetana nuskaaunbaa waajibi hadday laakiin kala bataan de tii badnayd iyaa la raacayaayo waxaa laleeyahay rubucan carabka ehee tegey nuskaa hadalkee maqan maxalkiisiibuu ahaa oo markaa isaga wax ziyaadaa lagu waajibin maayo laakiin hadalkii badnaayde nuska ahaa ee tegey iyaa markaa magtii laga raacay wainqaaca lisaana waakhada diyata haddii ninka inta carabka la gooyey magtii la siiyey uma nabata carab kalaaba usoo baxay ama hindiyuu tegayo waxyaalay qaarba inta meelaan wax ka soo gooyaan bay kugu beerayaan ba carabka haddii maarata waxbay beerayaan waba laisku beerbeeraya marka waxa laga yaaba inuu wax iska yimaadaba carabba iska noqdo haddaba wuxuu yihi sheekhu radadiyata fii hadi lqowleyn hadii carab u soo baxo qowl baa wuxuu leeyahay makti waa la waa ka ninkii carabkii yeeshay duun alaakhir lakin qowlka kale wuxuu leya meel soo celin maya saxda maxaa loo soo celinaya ilaan carabkii laga gooyey maaha waxaan u yimi caadana looma laha carabku intuu go inuu soo noqdo uu soo baxo wa fi dawqi diyatu dhadhanku hadduu qofka ka tago dhibkii loo geystay daraaddi mag baa ka waajibaysa wa fii kulli sinin ilig walba ilkihii Ah, waa masaailku qofbay budaylaya waliba daliirteed laakiin markaa ognaataan labiiyo soddon iyay noqonayaan hadii lahaga marka darsulcaqligu idin soo baxo darsulcaqligu waa ka u dambeeya shanaad gawsaha shanaad marka labiiyo soddon iyay noqonayaan haddaba ilig walba shan halaad yaa ka waajibta wain kasara maa dahara haddii iliga qeybtiisii muuqatay uu jabiyo salkiina uu markaa ciridka ku haro wajaba aleyhi amsu min aibili han dhamaystiran baa waajibi wa fii bacdihi intii muuqatay hadduu qeyb gooyo biqiihi waa loo qadari inta go-an boqol kiiba imsaa tagtay baa loodhan wa fi sinki kadib haddii markaa haddana guntii uu qof soo fujiyo kii hore erigii muuqday oo dhan buu gooyey shan halaad baa laga bixiyey ku kalea dhib kale u geystay oo intii cirsi ku jirtay jinaayadani aanay uga madhnaan dee magdhow xukuumaa ka waajibi laakiin dee shantii ilga waa tii la qaata wain alaca sina maca sinki marka horeba haddii iliga uu soo rujiyey oo maca salkiisii aanu waxba ku reebin dakala sinku fi sini de asalku iliguunbuu ka mid yahay markaa shantii halaad iyuunbaa waajibaysa wain janaa calaa sinihi inaani iligiisa hadday laba midba mar uu jabiyey fakhtalafaa ay ku murmeen kii dambe iyo iyo ninkii dhibka loo geystay iyo kii dambe iyaa murmayoo intii baaqiga ahaydee uu kani markaa soo fujiyay bay isku murmeen uluseyn baa baaqi ahaa iyo may ahayne ulu uunbuu ahaa anigu waxaan soo saaray falqowlu qowlu lmajniyi calayhi ninkan dhibka loo geystay yaa warkiisa la qaadanayaa maxaa yeelay irigiisii inuu wada baaqi ahaabaaba asaladee marka haddii uu yidhi in yar baa aslulqila in wax yar marka hore laga gooyey intiisii badnayd ay baaqi ahayd iyaa asala markaa markay iskhilaafeen kii dambe iyo fakhtalafaadan faacilka waxaad u celinaysaa aljaani haaniy weeyaan wlmajniyu caleyh ama haddii jaanigii hore ay tahay kii hore de iminku baa la inta harsan ila waa garan karaya wuxuu yihi wain qalaca sina kabiirin qof weyn haduu ini ka soo riday fadamina deetana magdhowgii laga qaaday uma nabata deetana ili kale u soo baxay dadka waaweyn iligii ka dhaca soo baxaa looma baran caruurtu uu soo baxaa laakiin qof weyn uma soo baxo haddaba uma nabata waaba usoo baxayba fa fiihi qowlaani labadii qowle carabkii soo baxay ku jiray iyaa soo gelaya axaduhumaa yarudu maa akhada waa la soo celin magtiibuu midi leeyahay waaani ka labaad waa kii muctamadka ahaa laa yurad waba soo celin maayo maxaa yeelay nimco kaloo ilaahay siiye un weeyaan inuu soo noqdo loogama baro wain qalaca sina sagiirin qof yar hadduu iliga ka riday oo lam yuhar aan ilka dhacsan untudira waa la sugayaa isaga magi ka waajibi mayso haddana qofka weli ilka dhacsanba magi ka waajibi maysa iligiisa waayo dee waa ilig la yaqaan inuu soo bixi doono fain waqaca alyaasu hadday ka quusasha timaado minhaa iligii haddii laga quusto uu soo bixi waayo oo markaa dhakhaatiirta tirada khalaas waa gunti baa dhimatay ma soo baxayo wajaba arshuha markaasaa magtii al iliga shantii halaad la bixinay wain janaa calaa sinin haddii ilig uu markaa nabar u geysto fatahayarad iligii isbedelo sida inuu madoobaado oo kale ama uu ligligto wajaba aleyhi xukuumatu kal adaanu soo aanu abin soona fuin xukuumunbaa ka waajibaysa magi ka waajibayso wain qalaca jamiica alasnaani fii dafcatin hal mar ama dee yani kudhufasho keliya haddii uu ilkihii o dhan kaga daadiyey aw mutawaaliyan ama hal mar buu u daran darandooriyeeyo kolba inbuu ka daadiyey mar qura yani xaalad qura maarata marata xidhiidh ah laba waqtiyo kala duwan may ahayn faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay tajibu diyatu nafsin mag dhamaystiran unbaa waajibiyo boqolkii halaaba ilan indhihiiba haddii laga soo wada rido mag unbay ahayd de ilkahana haddii laga wada daadiyo mag ha noqoto buu leey ilan ilkuhu indhihii iyo gacmihii kama fiicne wlmadhabu laakiin sida madhabka iyadoo xadiidka la raacayo anahu yajibu fii kuli sinin khamsun min alibil ilig walba waa shan halaad ayo naskaaba sidaas deetana labiyo soddonkii yaad shan ugu dhufa boqol iyo konton meela iyo toban meela boqol iyo lixdan kaasay noqonaysaa marka boqol iyo lixdan halaad iyo ilkahaagu joogaan wax sahlan maaha ilaasho wuxuu yihi wafi laxyeyni labadii daan waa daamankan ilkuhu ku yaalaan ee hoose kuwaasa laxyi la yidhaahda kana waa laxyi kana waa laxyi wafi laxyeyni labadaa lafgaraad addiyatu mag dhamaystiran baa ka waajibaysa haddu lasoo saaro lasoo furujiyo labadiiba wa fii axadihimaa ixdaahumaa baynu maarata makhtuudaadkii ay qorayaan laakiin laxyi laxyigu waa mudaker sida maarata misbaax almuniirka iyo ku qoran wa fii axadihimaa nisfuhaa mid qura haddii la fujiyey waxaa ka waajibaya dee magtii barhkii wain qalaca alaxyayni maca alasnaan haddii uu laftii garhka soo tuuray ilkihiina raaceen labadii lafoodba wuu soo sooc ilkihiina way raaceen wajaba diyatu kuli waaxidin minhuma isma hoosgelayaan ilkuhuna waa gaar laftanna waa gaar oo waxa weyaan kuwa sidoodaba ma gaara u ahaayeen laftuna sideeday gaar u ahayd mid walibana markaa manaafic gaara ayuu hayay mid waliba mustaqil weeyaan waayahay isma hoosgelayaan wuxuu yihi wa fii kulli isbicin far walba oo farihii kamida cashru min alibili toban halaad baa ka waajibaya wa fii kulli unmulatin xubin kasta oo xubnihii faraha ah alaaatu abciratin wa uluun dee tobankii unbaa loo qaybinaya saddex meelood markaa saddex halaad iyo hal saddexdeed mee maarata saddex loo qaybiyey meel ahaan iyaa farka maarata xubin kasta ka waajibaysa fainahu yajibu fii kuli unmulatin isaga waaba laba xubnoode waa labadaa xubnood ilan waxaan kale waa guntiy waa halkan oo kale ilan farahani saddex xubnood iyo iyo gun bay leeyihin oo guntu waa intaan halkan ku jirta suulkuna waa laba xubnood iyo iyo sal ama gun markaa loo qaybinaya deetana mid walba baa ka waajibi fainahu isaga fainahabay ku fiicnad male yajibu fii kuli unmulatin far walba oo minha axbin walba oo minha suulkii kamida amsu min aibli an halaad wey wa filkafayni kafkii gacantii oo dhamaystiran oo macasacabkii la socda weey walasaabici laba kafkii iyo farihii la socday labadii gacmood labadii sacab iyo farihii la socday adiyatu waa isku mag dhamaystiran oo intani farahanay tabac u tahay soo raacaysa fain qaaca hadduu gooyo maa zaada cala alkafi kafka hadduu dhaafo dhudhunka ka gooyo ama xusulkaba ka gooyo wajabat idiyatu fi lkafi horta intan kafka mag ka waajibi wlxukuumatu fi maa zaad intan kalena xukuumaa ka waajibi mag iyo xukuumu isla qaadanay wain janaa calayha haddii uu markaa jinaayo u geysto kafkii fashallat oy qallasho gacantii wajabat idiyatu magtii markaa gacantu way waajibaysa gaanta magteeda baa la raba wfilyadi shala deetana gacantaa baktiga ah hadii la gooyo alxukuumatu iyadoo xukuum baa ka waajibi ila laba magood ka waajibi maayaan wafilyadi zaaidati gacantii ziyaadada ahayd iyo wlsbici zaaidati fartii ziyaadada ahayd waxaaba alxukuumatu iyagu mag maaha ka waajibta waxyaali siyaad ah la awood ma aha la xukunna ma aha kuwii asalka ah caadiga ah marka qofkii far dheeraada leh fartiisa dheeraadkii toban halaad maaha xukuumay noqonaysa waqiila qiil baa male in lam yaxsul bihaa shaynun kolkii qofka fartan dheeraadka a ah laga gooyey wax foolxumo iyo haddii aanay ku harin uu caadigiisii yahay lam yajib fi ziyaadati shayu taa ziyaadadaa waxbaba u waajibi maayaan ilan waxba lama yeelin laakiin sida saxdaa ninka dhib baa loo geystay xubin ilaahay ugu darayna waa laga wuxuu yihi wa fi rijlayni diyatu labadii lugood diyo dhamaystiran baa ka waajibaysa iyaduna waa caadide xadiiskana waa ku sugna wa fi ixdaahumaa nisfuhaa haddii labada mid ahaan la jarana dee markaa magtii nus iyaa waajib wa fii kuli isbicin cashru min alibil farihii lugaha mid walba toban halaad ayaa ka waajibaysa wa fi lalyatayni saasaa inoo qoran allyayni baa laakiin afsax ah inkastoo lirtana way jirtaa wa fi lalyatayni labadii baryood addiyatu mag dhamaystiran baa ka waajiba di qofka laga wada gooyo wa fii ixdaahumaa haddii mid la gooyeyna nisfuhaa nus baa waajibaya xubnihii kalunbay dee lamid wain kasara sulbahu haddii qofka uu dhabarka jabiyey falam yuiq ilmashya awoodii socodku deetana ay meesha ka baxday lazimahu diyatu waa mag dhamaystay awood baa la waayay marka awooduhuna saynu sheegnay sida xubnuhuba xubnihii islihiba ay mag dhamaystiran isugu yihiin iyay awood kastaana sideeda ay mag ugu tahay wuxuu yihi wain naqasa mashyihu haddii qofka socodkiisii isdhimo markii dhabarkii laga jebiyey aw ixtaaja ilaa casan ama uu ul u baahdo inuu tukubo lazimathu lxukuumatu xukuuma halkaa ka waajibi wain kasara sulbahu haddii qofka dhabarka laga jebiyey facajaza can lwai deetana jimaaci uu kari waaye xaaskiisiibu u tegi kari waaye khalaas yani way ka dhammaatay lazimahu diyatun mag dhamaystiran ila awood baa meesha ka baxda mag dhamaystiran baa halkaa ka waajibaysa wain ikhtalafaa fii daalika hadday iskhilaafaan oo uu yidhaahdo ninkani waa ninkani wuu shaqaysan karaya hawshiisa u qabsan karayaae wuu isyeelyeelaya kana uu yidhaahdo ma jirto falqowlu qowlu lmajniyi caley si loo ogaadaa jirta si loo ogaado ma lehe de ninkaa un um baa la rumaysanaya la dhaarinaya ku dhaara inaanad awoodii ay kaa tagtay waay ka tagtay ku dhaaranaya marka waa la siinaya magtiisa wain baala lmashyu walwau ninka dhabarkii loo geystay dhabarka looga geystay haddii socodkii iyo galmadii labadiiba ay kaga tegeen labadii awoodoodba hadday ka tegeen lazimahu diyataani laba magood baa waajibaya calaa aahiri nasi sida naska imaamku uu yahay maxaa yeeley meeshan dee laba awoodood oo mid waliba sideeda mag dhamaystiran u tahay yaa meesha ka baxda waqiila qiil baale diyatun waaxida mayane waa ma keliyo oo maxal kay wadaagaan sida haddii carabkiiba la gooyo dee uu ma keliya u ahaa iyadoo dhadhankii tegey oo maaragtay waxa wey hadalkii tegey haddana waa tii diyo qura lakin halkan waxaa laleeyahay jinaayadu de xubin may goyne laba awoodoodoo kala duwanaa iyay kaxaysa markaa asalku waa in mid walba ay sideeda u tahay mag dhammaystiran ilan maxal meeshii ay wadaagayeenoo la wada qaaday ma jirin waa mansha unbaa layidhi wuxuu yidhi wainqaaca alaxma naatica cala ahri haddii qofka uu ka gooyey hilibkii dhabarka ee labada dhinac lafaha labadoodii dhinac iyuu hilibkiibu ka jeenayba waxbaba kuma harin lazimathu diyatu maag dhammaystiran baa ka waajibaysa wa fii nisfihi nisfuhaa hadduu nus gooyana nus baa ka waajibtay masaladani waxaa la yidhi tambiiha iyo ardaydii sheekha qaar ka mid a sida saaxibu shaafi oo ku raacay mooyaane kutubta midabka kuma qorna masaladani tambiiha la gaar markaa de waa laga qaadanayaa un kole haddaan wax kaloo khilaafsanna lahayn waa in laga qaada markaa hilibkaasi isna xubin muuqdo oo kale iyaa sidiisii loola dhaqmayaa haddii hilibkii o dhan uu jeemay waxaa la doonayaa magtiisi wa fii bacdihi hadduu qeyb ka gooyeyna bixisaabihi waa loo xisaabinay wa fii xalamatay lmar'ati diyatu qofka dumara labadeedii ibood waxaa ku waajibaysa mag dhamaystiran hadduu labada ibood naaskii o dhamaystiran muu goyne ibihiibuu ka jabay ibtaasaaba labadaa ibood baaba ayaa mag dhamaystiran naaska intiisan kale waa xukuuma un wa fii ixdaahumaa haddii labadii ibood mid ahaan uu jaro nisfuhaa magtii barhkeed baa waajibi wa fii bacdihi haddii markaa ama fii bacdiha de malha iyaba ku ficneed yani xalamada barhkeedna bixisaabihi bacdigaasi isagana de waa loo xisaabiyo intii markaa noqdo iyaa iyadana laga siin iyaduna waa laba xubnood wain janaa cala thadyi fashallat ama cala thadiyeyni sida nusaxda qaar qoran saasana ku fiican tahay laakiin fashallat baa qoranoo sadyigu isaguna waa muakr sadyigu waa naaski marka waa muakr baa laya ficlabi muanas maaha marka fashalla buu dal noqonaya hadday laba yihina fashalla oo weliba saaxib almisbaax almuniir markuu xubnaha qaybiyo qaybta sidii labka un loola tacaamule aan la taniiinin iyuu ku darayaaba sadyiga alaa kuli xaal fashalata iyo fashallat saasaa musakdii ku qorane fashallabaa idin qoran waa dabcadey ya ya daaniba daar minhaaj maay qoreysa fashallat ah. kule makhtuuaadkana saasaa ku qoran fashallat eh, ma fashallata saasaa qoran alaa kuli xaal naaskiibu naasiibu dhib u geystay dee tan naaskii baa qalalay wajabat aleyhi diyatu dee naaskaa magtiisii iyaa waajibaysa marka ibtu inagaan labadii imood waa mag dhamaystiran naaska intiisan kale waa xukuumo lakiin haddii hal mar la wada gooyo way israacayaanoo ibtii iyo intan kale tabac u tahay wain inqaaca labanuha hadday ku caana beeshay dhibaatadii loo geystay way qof guran bay noqotay oo aan caanaba markaa yeelanaynin lazimathu lxukuumatu baa halkan la yidhi waa un xukuuma halkan oo la yidhi de naaska caanuhu way ka soo baxaan uune maxal uma aha markaasi kale caanuhu ay u maaragtay waxa weeyaan u istaageeni ma aha waxay ahayd de inay iska soo baxaan iska soo dareeraan markaasi kalea wax kalaa jire waxay leeyihiin halkan xukuumo unbaa ka waajibaysa ka waajibi mayso mag ma laha caanihii oo awoodii awoodihii kala kalamay mid dhigin waaya wuxuu yihi wafii xalamatay rajuli ninka labadiisii ibood naasaha maalan xukuumatun baa ka waajiba isaga wiiis waa xukuuma un ilan manfaco badan ma lahayn qurux un bay lahayd bal ibtan ninku qurux un mooyaane faa'iide kale ma laha marka iyadu xukuumun baa ka waajiba wa qiila qiil baa qolaa tidhi fiihi qowlun aakharu maya qowl ku jira annahu yajibu fiihi madiyatuyo in diya ka waajibayso sidii kuwii dumarka oo kale lakiin sida saxda ah, waa xukuumadaasun waayo waa quruxun wixii meesha ka baxa wafii jamiici dakari xubinkii tarankee ragga waxaa ka waajibi addiyatu mag dhammaystiran haddii gebigiisaba la gooyo waa filxashafati intii dhalfada haddii la gooyo qeybtii hore ahayd addiyatu waxaa ka waajibi mag dhammaystiran xashafada keligeed baaba magac intan kalena haddii si gaara loo gooyana xukuumay noqon haddii dee hal mar lays wada raacyana waa fainqaaca bacd axashafati xashafadii qeyb kamid a hadduu gooyo wajaba biqisihi min alxashafati fii asaxi lqowleyni waxa waajibaya inta ay qeybta go-ani ka tahay xashafada wa biqisihi min jamiici dakari fi lqowli alaakhari qowlka kale wuxuu leeyahay mayanaa xubinkii oo dhan ayaa la eegayaayo intay ka tahay xashafadii qeyb kamid markay go-an tahay ma waxaa la odhanayaa xashafadii intay ka tahay ma nus ka tahay o dhan baa la ah, wuxuu yidhi wain janaa calayhi xubinkii tarankaee ragga haddii markaa dhib loo geysto oo fashalla uu engego qallalo wajabat calayhi diyatu mag dhamaystiran baa ka waajibaysa wain qutica haddii la gooyo dakarun ashallu dakarkiioo markaa ashal ah oo iska qalalan hadii la jaro wajabat calayhi xukuumat xukuuma ayuunbaa ka waajibi wa fi lunhayeyn labadii xiniyood addiyatu mag dhammaystiran ka waajibaysa wa fii ixdaahumaa xiniintii kaliyahaydna nisfuhaa magta barhkeed yaa ka waajibaya iyaduna waa caadi de waa waadix ilan laba xubnood wa fii iskatayi lmar'ati qofka dumara xubinkeedii taranka labadiisii dhinac weeyaan iskateynku waayahay labadaa dhinac iyagana adiyatu mag dhamaystiran baa ka waajibaysa oo qolyahan gudniinkii fircoonigaa samayn jiray oo kale way goyn jireen marka halkaa dee mag dhamaystiran yaa ka waajibaysa wa fii ixdaahumaa haddii labadii mid ahaan la jaro nisfuhaa magta barhkeed yaa ka waajib wain janaa calayhaa haddii iskataynkii uu markaa dhibaato u geysto oo fashallad ama fashalla calayhimayo fashallata ay engegaan way maaragtay wax iska engegaan oo naf ay noqdaan wajabat idiyatu mag baa ka waajiba wa fi lifdaai isku faruurkii qofka dumara la isku faruurayey addiyatu mag dhamaystiran baa ka waajibi wa huwa ifdaagu waxa weeye an yajcala inuu ka dhigo sabiilalxaydi halkii dhiigga caadu ka soo baxaysa iyo walghaa'iti halkii markaas xaradu ka soo baxaysay waaxidan isku furo uu mid ka dhigo waqiila waxaa la yihi mayane an yajcala waa inuu ka dhigo sabiilalbawli halkii kaadu kasoo baxaysay walayd halkii dhiigu kasoo baxay waaxida oo qofkii dumar ahayd dee saddex manfad bay leedahay kaadidu meel bay kasoo baxdaa dhiigga iyo ilmaha iyo waxaasna meel bay kasoo baxaan meelina waa duburkii waa aggii dambe dee saxaadu kasoo baxaysay haddaba isku faruurkan maktu ka waajibaysaa waakii waxay rajaxayaan inuu yahay markii xaggii dambe lagu faruuro qolna waxay leedahay markii aggii kaadida lagu faruuro iyay markaa magtu ka waajibaysa marka haddii kan dambe la qaata baa la yidhi oo la yidhahdo markii xaggii kaadida lagu faruuro mag baa ka waajibi haddii xaggii dambe lagu faruurona kaba sii mudande oo mag caadi ayaa ka waajibi laakiin kan muctamadka haddii la raaco oo markii xaggii saxarada lagu faruuro ay noqonayso magta dhammayska tirani haddii halkii kaadida iyo tan kale laysku faruuro xukuumunba ka waajibi wuxuu yihi wa fii idhaabi lcudrati haddii inantii la bikirjabiyo alxukuumatu xukuumun baa ka waajibi xukuumo iyaa ka waajibaysa oo gabadh bikira iyo gabadhii sayibka ahayd intii ay isdheeraayeen iyaa ka waajibaya wa fi shucuuri kulliha timihii oo dhan haddii qofka la tima tiro alxukuumatu xukuuma ka waajibi madaxiibaa dhib looga geystayoo timihiibaa wax lagaga sameeyeyo way engege timaba kama soo baxayaan waa kuwii aan soo baxayn baanu ka hadlayno hadday sooba bixi waayaan halkaa markaa waxaa ka waajibi xukuum wa fii jamiici اljiraaxaati dhammaan nabarada siwaa maa dakarnaahu intaa aan soo sheegnay ahaynba alxukuumatu xukuumadaasaa ka waajibto qaadiga ayuunbaa qiyaasaya wa fii tacwiiji الraqabati qoorta qalloocinteeda wa tasciiri اlwajhi iyo wejiga qalloocintiisa wa taswiidihi iyo madoobeyntiisa alxukuumatu waxaasoo dhan xukuuma ayaa ka waajibayso wax muqadara malaha maxaa yeelay qurux unbaa meeshaa ka maqane xubinkii wuu joogaa iyo manfacadiiba wlxukuumatu haddaba xukuumadan aynu ka sheekaynayna waa maxay wuxuu yihi wlxukuumatu xukuumadu an yuqawama waa in qofkii la qiimeeyo bilaa jinaayatin isagiioo aan dhib loo geysan oo caafimaad qaba ayaa suuqa intuu ka joogay la eegaya markaa dadku dee berigii hore qiimay lahaayeen addoomaa jiray markaa ninkaa xooga weynee feehaha weyn ayaa laleey haduu addoon ahaan lahaa dhibaatadana aanu qabi lahayn marka suuqa nakhaasiinta la geeyo kuwii dilaalintii dadka maxay siisan lahaayeen kolka deetana laydhaa intaasuu la siisanay iyaa isagii uma wayuqawamu haddana waxaa la qiimay bacda lindimaali nabarkii markuu ku dhacay ee uu bogsaday iyaa haddana la qiimay imsu markaana jooga maa aljinaayati iyadoo markaa dhibkaasi ku dhacay marka hadda isdhimayaa sooma famaa naqasa min daalika inta qiimihiisa iska dhintay iyaa la eegayo boqoleydii lagu soo saaray deetna waa l boqolkiiba intaasaa isdhintay kadibba wajaba biqisihi min adiyati maktii iyaa boqolkiiba intaa laga xukumaya markaa qiimihiisii boqolkiiba maalan shan iyo toban baa iskhila ayaa isdhimay khalaas waxaynu leenahay haddaba qofkan magtiisu imisay ahayd hadday qof dumara tahay konton bay ahayd kontonkii boqolkiiba shan iyo toban baa laga qaaday toddobiyo bar bay noqon hadduu nin maaratay dee boqolki boqola ahaana magtiisu boqol bay ahayd boqolkiiba shan iyo toban shan iyo toban halaad baa waajib saasay noqonaysa wuxuu yihi wain kaanat i wain kaanat iljinaayatu jinaayadu haddii ay tahay dhibka ninkan loo geystay mimaa laa yanqusu bihaa shay-un wixii aan isdhimba ku imanayn aan waxba isdhimaynin bacda lindimaari markay bogsato agtimaha oo kale markay bogsato wa laga wab isdhiminba wayukhaafu minhu talaf laakiin nabarkaasi uu yahay nabar laga cabsi qabay in loo dhiman karo xiina aljinaayati markii dhibaatadu ay jirtay kalisbici zaa'idati sida xubin dheeraad ahayd qofka laga gooyey oo kale wadakari lcabdi iyo addoonkii xubinkiisii taranka oo kale haddii la gooyo inuu udhintaa dhici karta hadduu dhiman waayu ka bogsadana qiimihiis uu kordhayaaba ilan kor buu kacayaa oo kolkan xubinkii laga gooyo dumarkiibuu u gelayaayo dee maaragtay sidii ilmo yaroo kale iyuu u shaqaynaya khidmadii iyo wixii looga baahnaa marka kor baaba u kacayaaba qiimihiisi haddaba quwima kaa waa haddaad markaa ninkii degarka laga maarata waa maaragtay eh, marka hore xashafada hore loo jaray ee eh, haddana dagarkii la gooyey aad istiraahdo bal hadda eh, muxuu ahaayey xukuumadiisii oo tiraahdo hay addoon aan ka soo qaado isagoo dakarkii qabay isagiioo aan qabin de imikaabu ka qiimo badanaya marka waxaad odhan iska taga waxba laydima waajibin korbaad ukacdayba qiimaha korba u kacay meel la odhan maayo ee haddaba quwima xaala aljinaayati waxaa qofkan la qiimayn markii uu dhibka qabay ee loo baqanaya inuu maaragtay waxa weeyaan dhinto maxaa la siisan lahaa hadii la iibsado famaa naqasa wixii markaa isdhima ayaa wajaba u waajibiyay wuu ku yidhi wain kaana mima laa yukhaafu minhu talafu haddii waxaan yahay wax aan cabsi lahayn markii dambana aan qiimihii wax isdhina ku keenin ka lixyatimar'ati gabar baarkaa markaa wayaan garhka tima ku lahay jinaayaa loo geystayo deetana timihii baa ka tegey dee waabay qurxaysatay waaya quwima waxaa la qiimeyn buu low kaana hulaaman haday inan ahaan lahay walahu lixyatun oo gadh leh oo de raggii markaa garhkuso soddon jir iyo wixii lamidka ahaa ee uu qurxinayay iyaa la qiimay wa yuqawamu waxaa la qiimayn inankaasoo walaa lixyata lahu aan gadh lahayn fayajibu maa bayna ilo kala qurux badnaanayaa oo garhkii waa qurux weeyaane inta markaa labadii udhaxaysa iyaa markaa waajibaysa buku garhkii dumarku qiimuu yeesha hadda fuqahadu waxay lahaayeenba waa inay iska xirto haddana haddii jinaaye arrintu ay noqoto ninkaa jinaayada geystay waa la ganaaxayaayo waa laga qaaday wuxuu ku yihi wama اkhtalafa fiihi اlkhaطأu wاlcamdu fi الnafsi wixii marka nafta bani aadamka la joogo camdiga iyo khaطu ay ku kala duwanaayeen magtoodu ay ku kala duwanayd ila waa inagii soo marnay labada magood inay kala duwan yihiine ikhtalafa fi ma nafsi wixii nafta ka sokeeyaan waa sidii oo kale qofka haddii gacmaha la gooyo waxaad odhan ma camdibaa mise waa khaa deetana hadduu camdi yahay dee mualaaad ka dhigi saddex meeloodoo meel baad ka saddex meeloodoo qaybin haddii ay khaa tahayna shantii baad u qaybin wahaakada muudixadii waa saas oo kale wayajibu buu yihi waxaa ka waajiba fii qatli lcabdi halkan addoomihii buu gudbay addoon haddii la dilo walamati ama addoon la dilo qiimatuhumaa iimahooda ayuunbaa waajiba baaligatan maa balagat intay doontaba ha gaadho laba boqoloo halaad hadduu adoonku goynayo labadaa boqol ee halaad baa lagaa raba wamaa dumina wixii la magdhabo min alxuri marka qofka xorta alla joogo bidiyati mag wixii loo qaado dumina waxa loo qaadi min alcabdi walamati adoon iyo adoon marka la joogo bilqiimati qiimaha ayaa loo qaadi oo labada gacmood qofka xorta mag dhamaystiran baa loo qaaday adoonkiina labadiisii gacmood maxaa loo qaadi qiimihiisoo dhammaystiran gacantii qofka xortaa ah, magta barhkeed bay ahayd qofkii adoonka ahaa eh, gacantiisii keli qiimihiisa barhkeed iyay noqonaysaa wey waa markii waxani uu yahay wax markaa wax eh, muqadara marka qofkii xorta ahaa la eego wixii wax qadaran lahaa saasuu noqonaya addoonkiina oo qiimihii unbaa laga eegay wamaa dumina min alxuri bilxukuumati wixii marka qofka xortaa la joogay xukuma ay ka waajibaysay dumina min alcabdi walamati markii markaa la jooga markaa waxa weyaan eh, laga gooyo adoonkii ama adoontiina bimaa naqasa qiimihiisa inta isdhintay unbaa la eegi ilan xorta ahaba inaga ilan haduu adoon lahaa maxaa isdhimi lahaa kani maanta waaba adoon de maxaa isdhimay un bayn walaa yakhtalifu alcamdu walkhaau fii damaani alcabdi walamati adoonkii de ilan laga qaadayaa khaa iyo camdi ma kala laha qiimihiisu muxuu joogay un weeyaan isaga markaa wa la kala qaadanaya de geelba ma aha ila isaga qiimaa la kala qaadanaya qiimihiina waa lacagde marka isaga geelba ma jire wax markaa khaa iyo camdi loo kala qaadayo ma laha yada cabdin addoon hadduu gacanta ka gooye uma uctiqa kadibna la xoreeye uma maata kadibna uu dhintay wajaba fiihi diyatu xurin qof xor ah magtii baa ka waajibaysa oo de horeynu usoo marnay ma kaana madmuuna fii awalihi wa aakhirihi aywa ictubira fiihi xaalu istiqraari اljinaaya waqtiga istiqraaru ljinaayaha ayaa qadiru damaanka laga eegi jiray soo ma sidii weeyaan marka marka markan uu dhintay xor buu ahaa mag dhamaystiran baa ka waajib waayo haddaba sayid buu ninkani lahaa markii gacanta la gooyey dee sayid baa xaq yeeshay imika waa kan haddana dhintay isagoo xor ah magtii dhaxlayaalbaa yeelanaya dhaxaliyaax bay noqonaysaa sayidkii maxaa laga yeelayaa xoolihiisa dhibaatada loo geystay gacanta laga gooyey wuxuu ku yihi lilmawlaa minhu maktaa sayidkii wuxuu ka yeelanayaa ilan isagu waa laga ya dhaalba soo gelinoo dee waraso kale jirtoo la xijaabe aqalu lmrayni min nisfi diyati aw nisfi lqiimati ay nisfi lqiimati kolba kii yaraada maaragtay diyada barkeed iyo ma maarata qiimaha barhkii waaa laleeyahy adigu addoon baa gacan lagaaga gooyey addoonkaaku qiimayso hala qiimeeyo gebigiisa wuxuu noqday soddon halaad wax soddon halaad udhigmo de hadduu addoonnimadiisii ahaan lahaa muxuu yeelan lahaa ninkani shan iyo toban halaad buu yeelan lahaa ila gacantii waa shan iyo toban halaad adiga shan iyo toban halaad baa kaa maqan baa ninka waa shan iyo toban halaad udhigmaa ka maqan waay maktii markan u dhintayna maktii xortan waa boqol halaad de markaa ninkan shan iyo tobankaasaa la siinaya ilan nuskii maktu waa konton nuskii eh, qiimuhuna waa shan iyo toban kaa yar buu leeyahy hadday cagsiga noqoto oo markii uu ninkan qaalib u ahaa gacantiisu oo keliyaaba boqol ahayd qiimihiisuna laba laba boqoloo buu goynay de markaa waxaa la leeyahay nusqaan baa timidoo dee ninkii waxaa lagu magdhabay waxaa lagu magdhabay diyat qiimo lagama qaadin marka mar haddii ay haddaba sidaa tahay dee adigu markan uu dhimanayay maad wada lahayn waa lagula lahaa adigu waxa aad markaa yeelanaysaa waxay noqonaysaa uun eh, intii aad markiis hore isaga kalaha aad maaragtay eh, qiimihiisa ka lahayd oo nus ah magtana nus unbaad ka yeelanaysa deetana konton halaad ayaa laga siinayaa wuxuu yihi waayahay wuxuu yihi wayajibu fii janiini lamati addoontii janiinkeeda ilmihii uurte caloosheeda ku jiray uurkeeda ku jiray ee lasoo riday waxaa ka waajibi cushru qiimatilummi eeg gabadhii xorta ahayd markii ilma laga soo rido maxaa waajibayey cushru diya cushru diyatiha soo diyadeedoo toban loo qiimay ma lahaa addoontii marka ilma laga soo rido addoontu dee mag may laha qiimay lahayd qiimaheedii unba iyadana toban loo qaybinay dabeetana cushru qiimati lummi hooyadu qiimihii ay joogtay xaalad darbi markii dhibaatada loo geystay wax lagu dhuftay qiimihii ay joogtay baa toban meelood loo qaybin laa xaalal isqaai markan ay dhicisay la eegi maayo de inay qiimo dhacday iyaa dhici karta markii dhibka loo geystay intii ay ahayd iyaa markaa ka waajibaysa buu leey halkaa way yar qabsadeeno inkastoo minhaajkuna uu halkaa sidaasoo kale u dhigay laakiin haddana waxay leeyihin waxani jinaayadan oo kale baabulqasbigii oo kale la xukun noqonaysaa marka waxaa laleeyahay markii dhibka loo geystay ilaa markii ay dhicinaysay maalintii ay ugu qiimo badnayd maalintii ay ugu qiimo badnayd acla alqiyam wixii la odhan jiray iyaa loogu dhufanayaayo halkaasaa cushriga laga qaadayaabaa muctamadku leeyahay wuxuu yihi wain daraba bana amatin adoon haddii uu caloosha wax kaga dhuftay uma uctiqad kadibna la xoreeyey de ilmihii caloosheeda ku jirayna wuu xoroobayaa uma alqad janiinan ay ilmo soo riday wajaba fiihi diyatu janiini xurin dee ilmihii uurjiifka ahaayee xorta ahaa wixii ka waajibi jirayoo cushru diyati ummihii ahaa ayaa ka waajibaya ama uradii aynu de hore usama yani uro oo la qiimo ah cushru diyat اlum ayaa ka waajibi baabu lcaaqilati wamaa taxmiluhu halkaasaynu insha allahu tacala iskaga ku joogo sala allahu waslama calaa nabiyina maxamed allah aclam